بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه وعلى آله وسلم يqul الlه taعaalى allah wuxuu leeyahay waa xadiiث الqdسي ana anigu thaalithu shariikayni labada qof ee shirkada ah kan saddexeeye ayaan ahay maa lam yakun axaduhumaa midkood hadduusan khiyaamin saaxibahu ninka kale labada qof ee shirkada ah haddii midkood uusan kan kale uusan khiyaamin anaa saddexeeya xoolahooda waa u barakaynaa anaa macoda ah fa in khaana hadduu khiyaamo axadkii hu saaxiibkii qofkii kale hadduu khiyaamo kharajtu min baynihimaa dhexdooda waa ka baxa xoolahoodan u barakayn maayo macoodana noqon maayo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey yadulu hada alxadiidu bicumuumihi xadiidkan cumuumkiisa wuxuu ku tusinaa calaa jawaazi anwaaci sharikaati kullahaa anwaaci sharikaati kullihaa shirkooyinka noocyadooda kulligood inay wada bannaan yihiin yacni shirkad kasta inay bannaan tahay sharikat alcinaan walabdaan walwujuuh walmudaaraba walmufaawada wagayriha min anwaaci sharikaat alatii yatafiqu calayha almutashaarikaani kuwaasoo labada qof ee wax isku darsan ay isku waafaqaan xadiiskan wuxuu leeyay cumuumkiisa wuxuu ku tusinaa shirkad kasta inay bannaan tahay oo sharikatu lcinaan ay bannaan tahay alabdaan ay bannaan tahay alwujuuh ay bannaan tahay almudaaraba ay bannaan tahay almufaawada ay bannaan tahay dhammaantood sharikat lcinaan waa inay laba qof ay isku darsadaan xoolo xoolahaas way kala badnaan karaan xoolahaas marka way ku shaqaynayaan hadhowdii faa'iidada soo baxdana ninkii xoolaha badnaay wuxuu qaadanaa in badan uu qaadanaa kii xoolaha yaraan in yar uu qaadana haddii mid uu boqol keeno midna konton uu keeno oo ay isku darsadaan ee lacagtaas lagu shaqeeyo lacagtaas marka lagu shaqeeyo hadhowdii faa'iidada soo baxda saddex meeloa loo qaybina kii boqolka lahaana labuu qaadanaa kii kontonka lahaana haluu qaadana hadday doonaan intaas waa ka badin karaan hadday doonaanna waa ka yaray karaan wixii markaas ay isku waafaqaan sidii ay isu waafaqaan ay hadhoodii faa'iidada u qaybsanayaan haddaba faa'iidada iyo ribxiga wixii ay isku waafaqaan ayay hadhowdii ay u kala qaadanayaan xoolaha ay keenaanna wayna isla sinaan karaan wayna kala badnaa karaan sharikatul cinaana la yidhaahdaa walabdaan macnaheedu wuxuu yahay laba qof oo aan xoolo haysan laakiin xamaaliyaal ah ayaa waxay leeyihiin suuqan ka xamaalanaynaa nin kasta wixii hadhowdii uu soo helo waa keenaa kan wixii uu soo helo waa keenaa kan kalena oo shariigiisa ah wuxuu soo helo waa keenaa waa la isku daraa hadhowdiina waa la kala qaybsanaa sidii markaas ay isku waafaqaan hadday isku waafaqaan inay kala barobar ay u qaataan wixii faa-iidaah oo maalinkaas ay soo helaan oo xamaaliga ay ka soo helaan bari bari ay u kala qaadanayaan haddii thuluth iyo thuluthan ay isku waafaqaanna sidaasay u kala qaadanayaan sharikatu labdaan baa la yidhaahdaa walwujuuh sharikatu lwujuuh macnaheedu wuxuu yahay laba qof ayaa waxay shirka ku noqonee laba qof oo aan xoola haysan laakiin sumcad suuqa dhexdiisa ku leh ayaa waxay shirka ku noqonee inay bakhaarada iyo dadka xoolaha ama badeecada haysta inay kasoo amaadaan lacag marka ayagu ma haystaan laakiin suuqay geenayaan alaabtii ay soo amaadeen sumcad bayna suuqa dhexdiisa ku leeyihin saas daraaddeed baa wax loo amaahinaa alaabtii ay soo qaadeen suuqay keenayaan waa iibinayaan faa'iidada ay ka soo helaan ayay hadhowdii isu keensanayaan sidii markaas ay ku heshiyaan ayay u kala qaadanayaan walmudaaraba mudaarabadana macnaheedu wuxuu yahay nin baa hanti haysta laakiin hantidii kuma shaqayn karo nin caamil ah ayuu u dhiibaa wuxuu leeyahay hantidaa noogu shaqeey wixii faa-iidaha ka soo baxan hadhowdii saasaan ukala qaadanayna ama kala baroo bar ama saddex meelood oo meel ama rubuc iyo wixii marka ay ku heshiiyaan haddaba mudaarabada xoolaha nin baa iska leh camalka iyo shaqadana nin baa iska leh walmufaawada sharikatu lmufaawada dadka qaarkood waxay yidhaahdaan sharikatu lmufaawada waxaa soo hosgela sharikatu lcinaan iyo sharikatu labdaan iyo sharikatu lwujuuh iyo almudaaraba waxaasoo dhanaa mufaawada la isku dhahaa oo waxay leeyihiin hiya sharika alatii yufawidu ee yurakhisu kullu min asharikayni saaxibahu waa sharikad labada qof ee shirkada ah mid kasta kan kale uu ogolaana bian yabiica inuu xoolahan uu iibiyo wayashtariya uu wax soo gado wayuqrido wax amaahiyo wayudaariba mudaarabo uu ku sameeyo oo qof kaloo caamila u dhiibi karo wayushaarika bicinaan sharikatlcinaan uu ku geli karo waxaasoo dhan uu ruksaynaa dadka qaarkoodna waxay leeyihiin sharikatulmufaawada waa laba qof inay xoola isku darsadaan xoolahaas waxay leeyihin waa inay isla eg yihiin labadoodaanaana ku shaqaynaa wixii rabxiga kasoo baxana kala barobar ay u kala qaadanayaan haddii laakiin xooluhu ay kala badan yihiin sharikatulmufaawada waa ka baxe sharikatulcinaanay noqonee haddaba labadan qof oo sharikatulmufaawada geli qof kasta qofka kale waa inuu u ogolaado wax kasta oo faa'iido keena oo sharci ah inuu xoolahan ku samayn karo haddii qof wax lagu yeeshana kan kale wuxuu ka noqonaa kafiil labadooda mid kastoo ka kamidana kan kale wakiiluu ka yahay kafiilna waa ka yahay wixii khasaaraho yimaadna waa kuwada dhaca wixii faa yimaadna way kala qaybsanayaan waman manaca shay-an minhaa sharikaadkaas wax kamida qofkii diida facalayhi daliil waxaa laga rabaa daliil addaallu tusinaya cala lmanci in la diiday wuxuu le waa inuu daliil keeno oo mancinaya sharikaadkaas wuxuuna haystaa shaaficiyada alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayh wuxuu yihi sharikaadkaas sharikatu lcinaan keliya ka banaan inta kalena ma bannaana sababtoo ah qarara ku jira jahaalana waa ku jirtaa isagu laakiin waa xambali marka wuxuu leeyahay shaaficiyada waxaa laga rabaa daliil tusinaya in shaygan mamnuuc uu yahay wa ilaa falaslu haddii aan daliil lahayn asalku aljawaaz waa inuu banaanyay lihada alxadiidi xadiiskani washumuuli inuu shamlinaa waliana alasla aljawaaza fi kuli lmucaamalaat asalka mucaamalo kasta waa inay banaan tahay ilaa wixii la manciyo maahe wayadulu lxadiidu xadiisku wuxuu tusinaa calaa fadli sharikaati sharikaadka wax isku darsiga inuu fiican yahay wa barakatiha baraka inuu leeyahy idaa bunyat cala asidqi waalaamaana laakiin haddii shirkadaas lagu dhiso run iyo ammaano fa ina man kaana allahu macahu qofkii maciisa ilaahay u ahaado baaraka lahu fii risqi ilaahay arsaaqdiisa oo barakaynaa wayasara lahu lasbaab ilaahay wuxuu fududaynaa asbaabta alatii yanaalu biha risqa arsaaqada uu ku heli lahaa warasaqahu min xaysu laa yaxtasib ilaahay meel uusan filayn buu ka arsaaqa wa acaanahu ilaahay gacan buu siiyaa wasadadahu waa toosiyaa wadalika liana sharikaat maxaa yeele wax isku darsiga ah yaxsulu fiiha dhexdeeda waxaa ka dhaca altacaawunu bayna shurakaa'i dadka shirkada ah inay iscaawiyaan fii ra'yihim aragtidooda isku caawiyaan wa fii acmaalihim iyo shaqadooda waqad takunu acmaalan waxaaba dhici karta inay tahay shaqooyin laa yaqdiru calayha kulu waaxidin bimufradi qof kasta keligiis uusan qaban karin saas daraaddeed waxay u baahdeen inay isu yimaadaan oo shaqadaas la wada qabto wa biijtimaaci alacmaali waalamwaal haddii shaqooyinku ay isu yimaadaan xooluhuna ay isu yimaadaan yum yumkinu idraakuhaa acmaashaas in la qabtaa dhici karta washarikaatu aydan yumkinu waxaa suuragal ah tafriicuhaa in faracyo badan loo sameeyo oo shirkada waxaa dhici karta intaasoo farac intaasoo magaalo inay ku leedahay yumkinu tafriicuhaa wa tawsiicuhaa fi lmakaan amkino badanna lagu waasiciyo oo meelo badan la kala geeyo walacmaal acmaasha la waasiciyay wagayriha wa aydan fa ina algaaliba sida gaalibka sida badan annahaa yaxsulu biha min araaxati ayada waxaa ku xasila raaxada xaggeeda maa laa yaxsulu waxaan ku xasulin bitafarudi linsaani bicamalihi qofku inuu camalkiisa la tafarudo ila shaqadaas markaas aday ku suge waqad yajrii inuu socdaa la arkaa wa yudiiru axaduhumaa waqad yujri inuu socodsiyaa la arkaa wa yudiiru axaduhumaa midkood uu maamulo alcamalka alcamala shaqada inuu maamulo maca raaxati alaakhar ayadoo kan kale uu raaxaysana gurigiisa uu joogo oo tusaale ahaan maalin dhaaf shaqadii ay u kala leeyihiin ama saacado ay kala leeyihiin aw dahabi libacdi muhimaatihi ama maba uu raaxaysanayo kan kale danooyinkiisii qaar ka midahu aaday kan kalaa marka sii wadaa shaqada oo waqti maradihi ama uuba jiran yaaba wa haadaa kulluhu maca sidqi walamaana laakiin kan dhammaantiis waa inay run ay jirto ammaanana ay jirto fa idaa dakhalatha alkhiyaana haddii khiyaano ay soo gasho shirkadii wa nawaa axaduhumaa midkood uu niyeysto inuu saaxiibkiisa khiyaano ow kilaahumaa ama labadooduba ay niyeystaan khiyaanata alaakhar midba inuu midka kala khiyaamo wa ikhfaa'i maa yatamakanu minhu wuxuu gacanta ku dhigana inuu qariyo kharaja allahu min baynihima ilaahay dhexdooda waa ka baxaa wadahabat ilbaraka barakadiina waa tegee walam tatayasar ilasbaabu asbaabtii arsaaqda lagu heli lahaana fududaamayso mayso tajribada waxa lasoo sharibay iyo walmushaahada waxaa la arkay tashhadu lihada alxadiid xadiiskan bay markhaati u tahay uu leeyahy wallahu aclam oo wuxuu leeyahay in badan waxaa lasoo jaribay sharikaad dadku sidqi iyo amaano ay ku dhiseen oo ribixday oo wax badan oo faa'iida heshay sidoo kale waxaa la arkay sharikaad dadkii shirkada ku ahaa intay iskhiyaaneen kadibna baabaaday oo fadhiistay alxadiid araabic walarbacuun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wala ali wasalam idaa maata alcabdu addoonka hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisu waa go-a ilaa min halaatin saddex maahee camalkiisa waa la xiraa marka saddex laga reebo sadaqatin jaariyatin sadaqo socota waqafkaa loola jeedaa oo asalkeediina maxbuus uu yahay miraheediina lagu intifaaca aw cilmin yuntafacu bih ama cilmi lagu intifaaco dadkiibuu wuxuu baray cilmi shareeco oo ay ku intifaacayaan oo waladin saalixin ama walad fiican oo yadcuu lahu usoo ducay rawaahu muslim daaru dunyaa daarta adduunyada jacalaha allahu ilahay ayada wuxuu ka dhigay daara camalin yatazawadu minha alcibaadu addoomuhu ayada waxay ka sahay qaataan min alkhayri aw shari khayrka xaggiisa ama sharta xaggeeda ayay ka sahay qaataan lidaari lukhraa daarta aakhire in u sahay qaataan wahiya daaru ljazaa daarta aakhirena waa daartii abaalmarinta wasayandamu lmufariuuna dadka gaboodfalka sameeyey way shallaayi doonaan ida intaqaluu min haadihi daari daartan hadday ka gudbaan oo ay ka wareegaan walam yatazawaduu minha daartan aysan ka sahay qaadan liaakhiratihim aakhiradu aysan uga sahay qaadan maa yusciduhum wixii ku liibaani lahaayeen wa xiina idin markaas daaruljazaa la tago laa yumkinu listidraak wixii horay aada uga soo gudubtay kama daba tegi kartid walaa yatamakanu lcabdu addoonka u suurageli maydo an yaziida fii xasanaatihi xasanaadkiisa inuu ku kordhiyo mithqaala daratin dara wax la-eg intaas wax la eg oo camalkaaga ku kordhin karto ma jirto mar haddaad dhimato walaa an yamxuwa min sayi-aatihi sayi-aadkiisa inuu ka tiro kadalika mithqaala daratin wax lamida ma awoodo wanqadaca camalu lcabdi canhu addoonka camalkiisu waa ka go-a ilaa hadihi alacmaal athalaatha saddexdan camal maa alati hiya min aahaari camalihi oo camalkiisa ka farcantay oo raadkeeda ah alawlu kan hore asadaqat ljaariya waa sadaqa jaariya ay lmustamir nafcuhaa oo nafcigeeda waxtarkeedu joogto uu yahay wadalika kalwaqfi lilcaqaaraat waa inuu waqfo dhul maguurto ah alatii yantafacu bimaqalihaa taasoo lagu intifaaca waxa ka soo baxa aw ilawaani ama weelasha alatii yuntafacu biisticmaalihaa isticmaalkeeda lagu intifaaca aw ilxayawaanaat ama xayawaanaatka alatii yuntafacu birukuubiha oo lagu intifaaca fuulitaankeeda iyo manaaficihaa iyo waxtarkeeda sida caanihii iyo wixii lamid ah aw ilkutub walmasaaxif ama kutubta iyo masaaxifta alatii yuntafacu biisticmaaliha oo lagu intifaaca isticmaalkeeda walintifaaci biha oo lagu intifaaca adeegsigeeda iyo walintifaaci biha intifaaceeda aw ilmasaajid ama masaajida iyo walmadaaris iyo iskuullada iyo walbuyuud guryaha wagayriha alatii yuntafacu biha lagu intifaacaa fa kulluhaa ajruhaa jaarin cala alcabdi dhammaanteed ajarkeedu addoonka waa u socona waana wax uu sameeyey hadda ogow intii uu noolaa ayuu waqfay markii uu dhintayna bacdamaa lagu intifaaca oo dadku ay isticmaalayaan ajirka ka soo baxaasaa loo qoraa bacda mowtihi marka waa aatharun min aathaari camalihi maadaama yuntafacu bishayin mina wax ka mida intaba lagu intifaacaa wa hada min acdami fadaa'il lwaqfi kan wuxuu ka mid yahay waqafka fadaaishka ugu waaweyn wa khusuusan alawqaaf alatii fiiha alicaana kumaba sii jirto awqaafta ah alatii fiiha alicaana oo ay ku jirto dadka in loogu gargaaro cala lumuuri diiniyati umuurta diiniga ah in dadka gacan lagu siiyo kalcilmi waaljihaad umuurtaas diiniga cilmiga jihaadku ay ka yihiin watafaruq lilcibaadi cibaada in loo tafaruqo wa naxwi dalik walihaadaa saas daraaddeed ishtarada alculamaau culimmadu waxay shardiyeen fi lwaqfi waxay u shardiyeen an yakuuna masrafuhu calaa jihati birin wa gurbatin meesha lagu bixinaa shaygan markaa waqafta waxa ka soo baxaa meesha uu ku baxaa waa inuu jihati birin uu yahay iyo wa qurbatin waa inuu yahay haddii uu yidhaahdo daartan waxaan u waqfay khamrada in lagu cabo ayaan u waqfay hadduu lam yasixa ansixi maayo markaas waqafkaas athani kan labaad alcilmu aladii yuntafacu bihi cilmiga lagu intifaaca min bacdi markuu dhinto kadib dadkii uu cilmi baray cilmigii baa dadkii ku dhaqmayaan inta dadkaasi ay ku intifaacayaan waa loo qoraa wa hada min aathaari camalihi kalcilmi aladii callamahu sida cilmigu u baray alaba ardayda almustacidiina lilcilmi cilmiga diyaarka u ah wاlcilm aladi nasharahu bayna الnaas iyo cilmiga iyo kutubta uu alifay fi asnaafi lculuumi naafica culumta naaficada asnaafteeda intaasuna waa soo hosgalaan kutubtii uu qoray ardaydii uu waxbaray cilmigii dadka caamada a ah dhexdooda u sheegi jiray oo u wacdi jiray waxaas oo dhan inta lagu intifaaca ah, ajra u socda wahaakadaa kulu maa yatasalsalu kulu maa tasalsala alintifaacu bitacliimihi wax kasta oo baritaankiisa baritaankiisii ku intifaacidiisi uu isdaba yaal yaallo mubaasharatan si toos ah aw kitaabatan ama qoraal wa wahaakadaa kullu maa tasalsala alintifaacu waxaa la mid a ah wax kastoo uu isdaba yaallo bitacliimihi baritaankiisa mubaasharatan si toosa ah u baray oo arday buu cilmi baray ardaygaas arday kalaa kasii bartay mid kaluu sii baray mid kaluu sii baray intifaacaas intaba musalsal uu yahay wuxuu leeyahay ajiruu leeyahay tacliintaas haddaba waa mubaasharatan ardiguu si toosa ah waxu baray ama qur-aan u baray ama culum kaloo diiniyuu baray ow kitaabatan ama mubaasharo maana kitaab uu qoray kitaabkii uu qoray ardaygaa ka faa'iidaystay ardaygii arday kaluu sii baray kaas mid kaluu sii baray asna waa la mid fa in ajra ajraw ajarkiisa jaarin caleyh waa u soconaa fa kam min culamaa hudaa badanaa buu yihi culummo hanuunsan oo dadka hanuuniya maatuu min mi-aati min asiniin oo dhintay boqolaal sano ka hor wa kutubuhum mustacmala kutubtoodana ay tahay mid la adeegsado wa talaamiiduhum qad tasalsala khayrum ardaydoodana khayrkeedu uu isdaba yaallo wadalika fadlullah athaalith alwaladu saalix waladka fiican waladu sulbin cunugii adigu aad dhashay oo waladubnin ama adigu ma aadan dhalan ma aadan dhaline wiilkaagii ayaa dhalay waladkaas aw bintin ama gabadhaadii ayaa dhashay dakarin aw unthaa ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado waladu sulbigaas wuxuu noqon karaa wiil wuxuu noqon karaa gabar wiilkaaga waladkiisu wuxuu noqon karaa wiil gabaruu noqon karaa gabadhaada waladka ay dhashay wiiluu noqon karaa gabaruu noqon karaa yantaficu waaliduhu waalidkiisu bisalaaxihi wanaagiisa waa ku intifaacaya wa ducaa'ihi baryadiisa fa huwa fii kulli waqtin waqti kasta yadcuu liwaalidayhi labadii asaga dhashay ayuu u ducaynaa bilmakfirati waraxma ilaah inuu dambi dhaafo u naxariisto wa rafci darajaat darajooyinkooda in kor loo qaado wa xusuuli lmathuubaat ajiro badan ilaahay inuu siiyo wa haadihi saddexdan almadkuuratu waa midii lagu sheegay fi hada alxadiid wa hadihi midan almadkuuratu fi hada alxadiid xadiiskan lagu sheegay hiya madmuunu qowlihi tacaala qowlka ilaahay waa mida ku dhex jirta inaa naxnu nuxyi lmowta annagu waxaan nahay kuwa dhintay kuwa soo noolay ayuu leeyahay allah wanaktubu maa qadamuu wixii ay shaqaysteenna waa qoraynaa intii ay noolaayeen wixii ay qabteen waa loo qoraa wa aathaarahum iyo raadkoodana waa loo qoraa adduunyada wixii ay uga soo tageen markay dhintaan kadibna waa loo qora ama khayr ahaado ama shar ahaado famaa qadamuu wamaa baasharuu waa wixii ay la mubaasharoodeen oo gacantooda ay ku qabteen min alacmaali alxasana aw isayi ama ficnaato ama xumaato wa aathaaruhumna maa tarataba calaa acmaalihim waa wixii acmaashooda ka dhasha mima camilahu gayruhum oo dad kale ay sameeyeen dad kalaa sameeyey laakiin camalkoodii uu ka dhashay aw intafaca bihi gayruhum ama dad kale ayaa ku intifaacay haddaba meesha uu leeyahy maa tarataba calaa acmaalihim mima camilahu gayruhum acmaashoodii wax ka dhashay oo dad kale ay sameeyeen waxaa loola jeedaa tusaale ahaan ardaygiisii arday ka mid ah ayaa dad wax baray baritaankaas ardaygaas dadka uu baraa ajru asagu ka helaa sheekhiisii oo dhintayna ajruu ka helaa maa tarataba calaa acmaalihim haddaba baritaankan dadka uu baraa asagaa baridiisii ayuu ka ratibmay oo ardayga hadduusan wax bari lahayn asna ummadda wax siima bareen mima camilahu kayruhum dad kalaana shaqadan qaban oo ardaygiisii ayaa ummaddii wax sii baraa laakiin sii baritaankaasa saa sabab u ahaa aw intafaca bihi kayruhum ama dad kalaa ku intifaacayo tusaale ahaan nin aan salaada aan oqoonin ayuu salaadii baray intafaca bihi kayruhu markastoo uu tukado ajruu ku leeyahay addaalu calaa khayri ka wa jamiicu maa yasilu ila alcabdi min aahaari camalihi halaatha addoonka waxa soo gaara oo camalkiisa ka ratibma waa saddex alawal umuuru camila biha algayru arrin dad kale ay sameeyeen umuur ama arrimo dad kale ay sameeyeen bisababi bisababihi isaga sababtiisana ay ku sameeyeen wa bidicaayatihi wicitaankiisa ugu yeeray khayrkaasi wa towjiihi towjiihiisa ajru ka helaa salaadii ayuu ugu yeeray salaada tukuu yidhi salaadii markastoo uu tukado ajiruu ku leeyahay ilaan isaga dacwadiisii iyo towjihiisii ayuu ku sameeyey umuurun intafaca biha alghayru arrimo dad kale ku intifaaceen aya nafcin kaana noocuu doona aado calىa xasabi dalika nafci nafcigaas intuu la egyahay ayuu ajarkiisu la egyahay biiqtidaa'ihi bi fi lkhayr khayrkuuna uga dayday oo waxaa loola jeedaa dacwadaadu afkama aysan ahayn ninkan wuxuu ku arkay salaaxaaga iyo wanaagaaga iyo taqwadaada waa kugu dayday markii uu kugu dayday kadibna khayrkaaga aad samaynaysa mid lamiduu sameeyey wuxuu ku intifaacay marka suluugaaga iyo dhaqankaaga iyo taqwadaadii buu ku intifaacay hadhowdii markii aad dhimato mar kastaoo uu khayrkaas uu sameeya ajraa ku leedahay athaalith umuurun camila umuurun camilaha algayru arrimo dad kale ay sameeyeen wa addaha ilayhi qofkii meydkan usoo usoo hadiyeeyeen ow sadaqatin tasadaqa biha canhu ama sadaqo hayrkii isaga uu ka sadaqeeyey oo sadaqu inta bixiyey ayuu wuxuu u sadaqeeyey aabihiis ama awowgiis ama ayeydiis ama hooyadiis o dacaa lah waa mau duceeya sawaauna kaana min awlaadi lxisiyiin ama caruurtiisa dhabta ah ha ahaadeen asaga ka farcamay oo min awlaadi ruuxiin ama ha ahaadeen caruurtiisa isaga uu soo barbaariyey oo u waxbaray isaga ma uusan dhalin lakiin waxbuu baray aladiina takharajuu kuwaasoo ku qalinjabiyey bitacliimihi baritaankiisa wa hidaayatihi iyo hanuunintiisa wa irshaadihi toosintiisa oo min aqaaribihi ama qaraabadiisa ahaadeen oo asxaabihi iyo saaxiibadiis almuxibiin ee jecel oo min cumuumi lmuslimiin oo muslimiinta ah shaksi kamid ah usoo hadiyeeyo bixasabi maqaamaatihi fi diin waxayna ku xiran tahay diinka intuu darajo ka joogay wa bixasabi maa awsala ila alcibaadi addoomaha intuu gaarsiiyey min alkhayr khayr intuu gaarsiiyey ayay la eg tahay aw tasababa bihi ama sabab uugu noqday ninkii tuulo dadka jooga waxbaray oo khayr gaarsiiyey inta dadkaas tuulada jooga keliyana ay yaqaanaan qofkaas waxaa hadhowdii kasii khayr badan waddan dhan ninkii khayr gaarsiiyey oo addoommadaas hanuuniyey oo sabab ugu noqday in badanoo kamid inay hanuunaan wa bixasabi maa jacala allahu lahu iyo hadba inta ilaagta ilaahay asaga wuxuu u yeelaa fii quluubi alcibaad addoommada qalbiyadooda oo min alwuddi jacayl ah alladii laabudda kaasoo laga maarmaan ay tahay an tatarataba calayhi aahaaruhu inay asaga ka dhalato jacaylkaas aahaaruhu aahaartiis alkahiira badan markii ay jeclaadaan waxbaa ka dhalana jacaylkaas mina waxaa ka mid ah ducaahum inay usoo duceeyaan waistikfaaruhum lahu iyo inay ilahay dembi dhaaf weydiiyaan wa kulluhaa dhammaanteed tadkhulu fi hada alxadiidi shariif xadiidkan shariifka ayay soo hosgeleen waqad yajtamicu lilcabdi fi shayin waaxid addoonka waxaa dhici karta hal shay inay ugu soo ururto ciddatu manaafic waxyaaba badan oo waxtar leh kalwaladi saalix alcaalim waladka saalixa oo aqoonta leh alladii saca abuhu abuuhu uu ku dadaalay fii tacliimihi inuu waxbaro waladkaa saalixa ah oo aabbihii uu waxbaray laba xabo oo saddexdii xadiisku uu sheegay ayaa isla soo hosgelaa aw cilmin yuntafacu bihi waa soo hosgelaa ow waladin saalixin yadcuu lahuna waa soo hosgelayaan wa kalkutub alatii yaqifuhaa aw yahabuhaa liman yantaficu biha waxaa la mida ah kutubta uu waqfay ama uu u hibeeyey qofkuu intifaaca waxaa isla soo hoosgelaa sadaqatin jaariya ilan wuu waqfaye eh, aw cilmin yuntafacu bihina waa soo hoosgelaa wayustadalu bihada alxadiidi xadiiskan waxaa loo daliishanaa cala atarqiibi fi tasawuj in dadka lagu dhiirigeliyo lagu booriyo inay guursadaan alladii min hamaraatihi oo mirihiisa ay ka mid tahay xusuulu lawlaad asaalixiin caruur wanaagsan inay kuwa xasilaan ay ku dhashaan iyo wagayriha min almasaalix iyo owlaadaas waxaan ahayn oo masaalixa ah. ka salaaxi zawjati haweeneyda eh, hagaajinteeda toosinteeda wa tacliimiha waxbaritaankeeda maa tantaficu bi waxay ku intifaacdo wa tanfacu hayraha dad kalena ay wax ku dheefaan oo dad kale ay wax sii barto intaasoo dhan ajiraa ka hele wallahu aclam